alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay baabu maa jaa fi low waxaynu sheegnay isticmaalkeedu inuu mamnuuc yahay fi sharc haddii qadarka lagu caaridayo ama sharciga amaba se waxa weeyaan qofku u odhanayo calaa sabiili nadami wataxasuk muruga ay ka keenayso uu ka murugoonayo wax qadara oo dhacay oo hadda wax laga daba tegi kara aan ahayn waxna aanu ka qaban karin wax faa'iido haba yaraatee ay leedahay baa markaa aan jirin inuu lowda isticmaalo bal waxay u ziyaadinaysay u kordhinaysaa uun murugadaas ayay u kordhinaysaa wakadalika haddii loo isticmaalo litamani shar qofkuu leeyahay haddii waxaasi ay sida ahaan lahaayeen sharkaasaan samayn lahaa ama sharkaasaan u adeegsan lahaa afartaa xaaladoodba waa mamnuuc inta kalena waxaa asalo ah isticmaalu low inuu yahay jaa-is waxaan low sideeda looma diidana in la isticmaalo oo af soomaaligana haddii ku noqonaysa waxaa la diidan yahay un idaa qaaranaha amrun muxaramun marka arrin xaaraani ay la socoto sida alictiraad cala اlqadari aw cala sharci aw annadam ataxasur calaa maa madaa ama tamani shar musanifka raxima llahu tacaala baabka wuxuu ku sheegay saddex daliil laba aayadood iyo xadiid daliil koowaad waa qowl اllahi tacaala buu baab yahay buu yihi yaquuluuna waxay odhanayaan low kaana lana hadduu nooga ahaan lahaa min alamri arrinka iyo talada xaggeeda shay-un wuxuun maa qutilnaa haahunaa ragga halkan laguma laayeen <clears throat> marka yaquuluun damiirku wuxuu noqonayaa munaafiqiinta waayo aayaddu waa fii siyaaqi alxadiidi canhum iyaga ayay ka aayadaha ka warramaya ayay ka mid tahay ibnu jariir wuxuu uhi yacni bidalika alطaa'ifata almunaafiqa alatii qad ahamathm anfusahum ilaahay hadalkan wuxuu ula jeedaa sidan odhanaya kooxda munaafiqiinta ah ee aan wax kale ku warwarayaan aanu jirin naftooda mooyaane yaquuluna laysa lana min alamri min shay qul ina alamra kulahu lilah walow kaana lana min alamri shayun ma kharajna liqitaali man qaatalna faqataluuna marka mufasiriinta o dhan waxay isku waafaqsan yihiin cidda hadalkan odhanaysaa inay yihiin munaafiqiin marka haddaanu talada wax ku laaban lahayn weeyaan macnaheedu oo taladeeda la qaadan lahaa arrintu sidaasi umay dhacdeen taasay jasminayaan waxay ka hadlayaanna totale wax dhacayba weeye wuxuuna mar hadduu dhaco sidaa u dhacayba sidii ilaahay u qadaray sidaa mooyaane si kalena uma dhaceenba markaa qofka idhaha haddii sidaa noqon lahayd sidaa arrintaasi ilowba ilo uma dhacdeen qof qadarkii ictiraadaya buu noqonaya marka hadalkoodana low kaana low kaana lana min almri shayn ma qutilnaa hunaa waa ictiraad minhum cala alqadari wa cala sharc qadarkii iyo sharcigii labadaba way bushinayaan way ka hor imanayaan oo waxay leeyihiin haddii annaga taladayada la qaadan laha oo amarka nebi maxamed aan la qaateen raggaa la laayey lama laayeen marka taasina waa ictiraadun cala sharc waayo aacadii iyo ka amar qaadashadii nebiga calayh isalaatu wasalaam ayay la muransayin waxaa kaloo ay leeyihiin haddii laga joogi lahaa dagaalka oo la iska dayn lahaa raggaa dhintay may dhinteenoo lama laayeen taasina waa ictiraadun cala alqadar sheekh ibnu cuthaymiin raximah llahu tacaala wuxuu sheegay hadalkooda low kaana min amri shay-un inuu shamlisanayo ictiraad cala sharci iyo alictiraad cala alqadar labadaba maa qutilnaa haahuna ay fi uxud halka ay sheegayaan waa uxud qatligana qatlu bacdihim bay uga jeedaan dilka barhkood la dilay lanna kuwan hadlayo lama dilin dee haddii la dilay may hadleene waxay ujeedaan ciddana laga laayey lama laayeenoo may dhimateen saasay ujeedaan wajhu dilaalat ilaahi calaa maqsuud ilbaab waxay ana fiiha dama almunaafiqiin cala isticmaali low fii siyaaqi اlictiraadi cala alqadari waاsharc waxaa aayadda ku jirta in munaafiqiinta lagu dhaleeceeyey isticmaalkay isticmaaleen xarafka low iyagoo isticmaalay mucaaradat اlqadar wa mucaaradat sharc iyagoo qadarkii ka hor imanaya saasoo kale sharcigii iyaga oo ka hor imanaya sheekh sulayman wuxuu yihi fatabayana wجه iraadi الmuصنifi alآayaة calى التrjمة لأna qowla low fi اlأmuuri الmuqadaraةi min kalaam الmunaafiqiin لhada rad اllahu عalayhim dalika bأna hada qadr wman kutiba عalayhi shayء falaa budda an yanaalahu famada yغni cankm qowl low walayta ila اlxasraة والnadaama daliilka labaad wa qowlihi buu baab yahay buu ihi ilaahay buu ihi aladiina kuwa qaaluu yihi liikhwaanihim ku yihi walaalahood waqacaduu xaal qacaduu iyagu jihaadka ay ka fadhiisteen low ataacuuna raggaanu walaalaha nahay ee la laayay haddii annaga na maqlaayna taladeeda qaadan lahaayeen maa qutiluu lama dileen marka aladiina qaaluu aayaddanna saasoo kale munaafiqiinta ayaa looga jeedaa lannaha fi siyaaqi alxadiidi can lmunaafiqiin liikhwaanihi marka la leeyahay waxa yihi waa fi nasab waana sida mufasiriintu ay u badan yihiin oo wuxu ibnu jariir aladiina usiibuu aladina qaluu liikhwanihim aladina usiibuu macakum min cashaa'irihim wa qowmihim qurطubina wuxu uhi macnaahu liajli ikhwaanihim weeye liikhwaanihim walaalahood awgeed bay hadal awgood bay hadalkan u yidhaahdeen whm الشhuhadاء الmaqtuluuna min الkhزrج wahm إkhwaة naصb وmujaawara waa kuwa xagga nasabka ay walaalo ka ahaayeen iyo jaarnimada laa إkhwaة الdiin oo dad muminiina ba dad dadka uxud ku shahiday kuwan hadlayaana waa munaafiqiin marka ma jirto diin walaalayse ma jirto kadalika albaqawi wuxuu ihi aladiina qaalu liikhwanin fi nasabi la fi اdiin wahum shuhadaa uxud waxaa kaloo la yihi liikhwaanin marka laleeyahy liman shaakalahum fi nifaaq walinxiraaf baa loo jeeda kuwii ay isku midka ka ahaayeen nifaaqa iyo lumitaanka oo ay islaamkana wada muujisanayeen gaalnimana ay u wada qarsoonayd sheekh ibn cuthaymiinna wuxu uhi walow qiila inahu shaamilu lilamrayni kaana saxiixa low ataacuuna maa qutiluu annaga haddayna maqli lahaayeen oo ra'yiyaga ay qaadan lahaayeen ra'yigooduna wuxuu ahaa inaan jihaadka loo bixin maa qutiluu lama dileen ee calaa sabiili ljazm arrintaa hadda dhacday waa in la laayeen may dhacdeen bay leeyihin waana beento mar hadduu arrinku dhacay wuxuu ku caddaaday sidaa u dhacay ilaahay inuu qadaray arrin welibana sida ilaahay u qadaray ayuunbuu u dhacayaa marka hadalkooda laa wataacuuna maa qutiluu waa ictiraadu calaa jihati اlictiraad cala alqadar bay u yidhaahdeen walihada baa ilaahay subxana wa tacaala uu ku dhaleeceeyey oo ilaahay u qul fadraw can anfusikum ilmowta in kuntum saadiqiin hadday asbaabi mowd iyo geeri celinayso bal tiinaba ka bilaaba oo ajashiina marka la gaadho naftiina geerida ka difaaca dad run sheegaysaan fadhi jihaadka laga fadhiisto dhimasho lagaga badbaadayo bal idinku naftiina geerida ka celiya idfacu can anfusikum lmowta in kuntum saadiqiin wajhu dilaalati ilaahi calaa maqsuudi اlbaab waa maa fiiha min dami lmunaafiqiin almuctaridiina calى qadar اllahi biisticmaali low waxaa ayadda ku jirta in la dhaleeceeyey munaafiqiinta qadarka ilaahay iyagoo ka hor imanaya oo diidan isticmaalay xarafkaasi low marka low isticmaalkeedu wuxuu madmuumu noqday lima qaaranaha min alictiraadi calى اlqadr waxaa la socdoo ah qadarka hor imaanshaha daliilka saddexaad wuxuu yihi fi صaxiixi e fi صaxiixi muslim can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alيه waslama qaal ixris ku dadaal calaa maa yanfacuka wixii waxtar kuule wastacin kaalmayso bilaahi ilaahay ilaahay kaalmo weydiiso walaa tajaz walaa tacjazan hana wahsanin waxaad awood u leedaad samayn karta ha ka wahsanin oo ku anfacaya wain asaabaka buu ihi hadduu kugu dhaco shay un shay yani mima takrahu waxyaabaha dhibsanaysa kamida falaa taqul ha odhan low anii haddii anigu facaltu aan sidaa kada haddaan sidaa yeeli lakaana kada wakada arrinku sa saasuu noqon la e sidaan hadda u dhacay ma noqdeen walaakin hase yeeshee waxaad tidhaahdaa qadar allahu ilaahay baa qadaray wamaa shaaa waxa ilaahay uu doono an yafcalahu inuu sameeyana facala waa sameey ama qadar llahi haadakani qadar llahi weeyi ay maqduur waa wixii ilaahay qadarkiisa ka dhashay waxaan dhacay wamaa shaa waxa uu doono allahu ilaahayna facala waa samayn doona cid ka hor istaagi kartaa ma jirto faina low maxaa yeelay low taftaxu waxay furtaa camal shayaan camalka shaydaanka albaabadiisa dadka ay ku furtaa marka xadiidka sanu sheegnay muslim baa wariyey musanifkuna ikhtisaar buu ku sameeyey in buu ka xadfay waxaa ka maqan almumin اlqawiyu khayru waaxabu ilى اllahi min almumin الضaciif wafi kuli khayr xris calى maa yanfacuka ubdul juhdaka wاstafriq wuscaka bitaxsiili maa yanfacuka yani dadaalkaaga bixi tamarna ha iskula hadhin si aada u xaasiliso wixii ku anfacaya fii diinika wadunyaak oo nafci diineed kuu leh ama nafci adduunye kuu leh oo shareecadu ogosha wa hada amru bificli اlasbaab wa badliha oo lama odran ilahay un subxaana watacaala tala saarta oo kaalmo weydiista deetana wax kalaha samaynina waxaa la amray inay dadku wixii wanaagsan ee ay doonayaan umuur diin ah sida cilmiga in la barto si ajar loo helo in cibaadaadkii la sameeyo iyo wixii ay doonayaane umuur dunya kamida sida haddii la doonayo raashin in la beerto haddii awlaad la doonayo in la guursado inay ku dadaalaan xadiidkani waa xadiid aada iyo aada u cadiima ah. sheikh lislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala iyo ibn lqayimba aada bay u sharaxeen xadiidka sheikh islaam ibnu taymiya kitaabkiisa majmuuc fataawa mujaladka tobnaad sabxada shan boqol iyo lix isagoo xadiidkan sharaxaya wuxuu yihi amara الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam bxirصi اlcabdi calى ma yanfachu wاlisticaanaةi biاllah nebigu wuxuu amray addoonku inuu ku dadaalo wixii nafciya waxtaru leh waxaa kaloo uu amray dadaal qura inaan la ysku hadlayno inuu ilaahay kaalmo weydiisto wa nahaahu can اlcajz wuxuu rasuulku addoonka ka reebu u diiday waxaa loo yaqaano wahziga oo alcajzu halkan loogama jeedo saynu arki doono cadam اlqudra awood la-aan loogama jeedo oo qofku waxaanu awood ahayn dee lama amro waxaa looga looga jeedaa altakaasul wاtafriid wixii uu samayn karo inuu ka wahsado oo uu ka gaabiyo wuxuu uhi waanfacu maali اlcabdi طaacaة اllahi wa rasuulih addoonka waxaa ugu nafciga badan wuxuu ku dadaalo uu sameeyo waxa ugu nafciga badani waa inuu ilahay rasuulkiisa adeeco wahiy cibaadaة اllahi tacaala ilahay rasuulkiisa in la adeecaana waa cibaadadii وhadani اأصlاn hma xaqiiqaة qowlihi tacaalى إyaaka nacbud وإyaaka nastaciin labadan asl oo ah alxirصu calى maa yanfac addoonku inuu ku dadaalo wixii waxtar u leh oo ay diinta iyo cibaadadu markaa u sarreyso iyo alisticaanatu billaah ilahay inuu kaalmo weydiistaa waa xaqiiqada uu tusiyey qowl llahi tacaala iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iyaaka nacbudu waa alxirsu calaa aclaa maa yanfac iyaaka nacbudu qowlkaas wuxuuna tusinayaa dadaal addoonku uu ku dadaalayo wixii anfacayay waxa u darajo sareeya oo alcibaada aacat اllahi warasuulih wayaaka nastaciinna wuxuu tusinaya alisticaana biاllah inuu cibaadada iyo wax kastoo uu samaynayaba ilahay u kaalmaysanayo qofka bani aadamkana sacaadadiisu labada arrimood bay ku jirtaa in wixii anfacaya uu ku dadaalo isla markaa dadaalkiisa inay u inuu ilaahay tala saarto ilaahay kaalmo u weydiisto hadduu dadaaliba waayo addoonkaasi guulaysan maayo hadduu ku dadaalo waxaan anfac ahaynna wuu khasaaroobaya haddii uu dadaalo laakiin tala saaradka iyo kaalmaysiga ilaahay ka maqan yahayna waxba u suurtoobi maayaan waxa qure sacaadada uu ku gaarhaya waa aljamcu bayna amreyn alxirصu calى maa yanfac wاtawakul calى اllahi wاlisticaanaةu bihi calى dalik wixii nafciya waxtar u le inuu ku dadaalo diinan wa dunyan taana inay u raacdo inuu ilaahay tala saarto oo arrinkiisa ilaahay u dhiibto rabbina subxana wa tacaala kaalmo u weydiisto ibn اlqayim wuxuu yihi xadiidkan wuxuu aada ugu sharaxay kitaabkiisa shifaa اlcaliil ee uu kaga waramo qadarka wuxuu ihi sacaadaة اlinsaani fi xirsihi calى ma yanfacuhu fi macaashihi wa macaadih addoonka liibaantiisa iyo noloshiisa wanaagsan waxay ku jirtaa inuu ku dadaalo wixii anfacaya noloshiisana adduunyo iyo marka xagga ilaahay loo noqdo aakhira ah walxirsu huwa badlu ljuhdi wastifraaq lwusl xirsigana waxaa looga jeedaa inuu dadaalkiisa bixiyo tamarna aanu iskula hadhin oonu isxistin isxisti waxaa la dhaha inu iska ilaaliyo isxistigu waa wixii oo aad arkayso inuu waxtar kuu leeyo islamarkaana aada samayn karto haddana inaad samayn weydood ka wahsato faida saada famaa yantaficu bihi eh, alxariisu kaana xirsu maxmuuda wuxuu yihi haddii markaa addoonku qofka dadaalaya wii wixii nafcu ule qofka dadaalaya hadduu la kulmo dadaalkiisaasi wuxuu noqonayaa mid ammaanan oo dadaalo dhami ma amaana wax dhib kuule haddaad ku dadaasho ma amaana waxaan dhib iyo dheeftoona lahayn haddaad ku dadaashona waktigaagiibaad dayacdo iyaduna ma amaana dadaalku wuxuu ammaan leeyahay markaad ku dadaasho wax nafci ku leh kaana xirsuhu maxmuuda wa kulluhu fii majmuuci haadayn اlamrayn addoonku addoon kaamila kaamilu اlcaqli wa kaamilu اdiin ma noqon karo ilaa labada arrimood uu kulmiyo an yakuuna xariisan inuu dadaalayo wa an yakuuna xirsuhu calaa maa yantaficu bihi iyo dadaalkiisu inuu ku dhaco wax nafci u leh fain xarisa calaa maa laa yanfachu waxaan waxtar u lahayn hadduu dadaalkiisa ku bixiyo aw facala maa yanfachu bigayri xirsin laakiin wixii anfacayey ama wixii anfacayey uu sameeyo laakin bilaa dadaal ficlu shay alxirsu caleyh way kala duwan yihin hadalka sheekhulislaam ibnu lqayimna way ku caddahay taas qof kasta oo wixii anfacayay samaynaya xariis kuma ah xirsigu waa ka inoo qeexay waa dadaalka ugu sareeya shaygaa ku anfacaya inaad ku bixiso tamartaada wax lamidana inaanad la hadhin oonad aanad ka xistin xirsi waa ka ficilguna wx inaad samayso yo dadaalka ugu sareeyaba ku bixinin oo inaad kamaalkii halka u sarraysa aad ka gaadhaba yaanu go noqonin markaa qofku wixii anfacaya hadduu sameeyo laakiin bigayri xirsin faatahu min alkalaami min alkamaali bixasabi maa faatahu min dalik haddaad shaygii samaynayso de asalkiisa horta waad xaasilin laakiin haddaanu xirsi iyo dadaal jirin maxaa maqnaanaya kamaalkiisaa maqnaanaya aynu ku tusaalayna alabulcilmigan hadda aad ku jirtaan man minkum alfaacilu lialab اlcilm waman minkum alxariisu calaa dalik bal dib isu eega keebaa alabulcilmiga ficilkaa cilmi doonista ah sameeya oo yimaada kutub soo qaata oo dhegaysta duruusta halkan laga akriyo keebaa si xariisa faribaa udhaxeeya inaad ku sifowdo alabulcilmi iyo inaad noqoto xariis calaa alab اlcilm xirsigu waa inaanad waxba iskula hadhin oo awooddaada faham intay gaadhsiisan tahay awooddaada qiraao awooddaada xifdi awooddaada muraajaco awooddaada alabulcilmi halkaad ka gaadhi karto awooddaada halkay ku gaadhsiin karto inaad gaadho xirsigu waa kaas kaas ayaana guusha iyo kamaalka lagu gaadhaya haddaad timaado xalqadan min gayri xirsin dadaal la-aan baa timi laakiin waa timi kitaabta waa soo qaadatay waa dhegaystay laakiin xirsi kuulama socdo ma muraajacaysid ma xifdidid wixii aad aad fahmi weydo markaa dersiga la akrinayo inaad ka daba tagto ood shuruuxda aad ka egto ama dersigii dib aad u dhegaysato ama sheekhaagii aad weydiiso ama mid kaloo ilaahay kula kulmiyey intaa midna lagaama hayo culays kuguma hayo wixii kitaabka aad dhiganaysa kamida ee faataka fahmuhu fahamkiisu uu ku dhaafo ma culaysa kuuma hayo maxaa kaa maqan xirsiga baa kaa maqan hal yumkin maca dalika an tasila fi taxsiil اlcilm an tasila ilى darajaة اlkamaal fi taxsiil اlcilm cilmiga xaasilintiisa darajatulkamaal iyo halka u sarraysa inaad ka gaadhaa ma sidaas laa yumkinu dalik walaa yumkin an takuna caalima bidalika walaa aaliba cilmi qawiyin ima an takuna caamiyan wa ima an takuna shibha caamiya adoo xalqadii fadhiyaad caami ahaanaysa xirsigii aad cilmiga ku xaasilin lahayd baa kaa maqan ama shibhu caami baad noqonaysaa nutaf min alcilmi baad haysaa yani waxaad haysaa wax yaryar oo cilmigii kamida baad haysa laakiin fani intaad halkaa usoo fadhiisato dadkaad wax uga faa'iideyn kartaa ma jiro laa naxw aan akrii karin walaa musطalax aan akrii karin walaa usul fiq aan akrii karin walaa fiqi baan akrii karin walaa tawxiid baan akrii karin marka naftaada nin walba dib ugu noqo waa maxay natiijada aad dooneyso xalqadani biidn اllahi tacala maalin bay dhamaan doontaa soo ma la odhan doonaa intahat اdawra dawradu way dhamaatay maalintaas sideebaad dooneysaa yaa aalib alcilmi ya aalibat alcilmi inaad ku gaadho adoo sideeya adoo maxay cilmigii ka haya natiijaduna waxay ku xidhan tahay labada arimood inaad ku sifowdo alxirsu calى ma yanfac iyo alisticaanaةu biاllahi calى dalik labada arimood inaad ku sifowdo wاstacin bilah macnaheedu waa uطlb icaanaةa min allah ala ma calى ficli ma yanfacuka ilaahay kaalmo u weydiiso samaynta waxaa nafciga ku leh waayo dee addoon baa tay laa xawla laka walaa quwata ila billah wa hada tadkiru lilcabdi bاtawakuli calى اllah waاlictimaadi calayh waa xusuusin addoonka la xusuusinayo inaanu isku hadlayn aqoontiisa iyo xooggiisa iyo tamartiisa ee ilaahay fii jamiici umuurihi uu tala saarto oo kaalmo u weydiisto wacadami algaflati can alisticaanati bihi waxaa addoonka la xusuusinaya inaanu ilaabin kaalmaysiga ilaahay faxirsuka yaa cabdallaahi laa yujdiik idaa lam yucinka allah dadaalkaagu noocuu yahayba guul kuma gaari karta haddaanu ilaahay ku kaalmayn walihada jaa alabu licaanati min allahi fi nusuusin kaiira nusuus iyo adilo aada u fara badan baa waxaa ku timi in ilaahay subxana wa tacaala kaalmo la weydiisto fii anwaaci min aladciyati waladkaar noocyo badan oo ducooyinkii adkaarta kamida ah waxaa ka dhex muuqata alisticaana billah ujeedada taa looga socdaana waa an yakuuna almuslimu daa'ima tacaluqi biاllah waa inuu muslimku ahaado mid ilaahay mar walba qalbigiisu ku xidhay daa'im اlاstixdaari lifaqrihi ilaa khaaliqih uu yahay mid mar walba qalbigiisa ay xaadir ku tahay baahida u qaba allaha khaaliqe abuuray iyo sida aan uga maarmi karin wuxuu uhi ibn اlqayim raximah اllah isagoo jumlada sharaxaya fii shifaa اcaliil safxada sagaal iyo toban walama kana xirsu اlinsaani wa ficlu inama huwa bimacuunati اllahi wamashii'atihi wa tawfiiqi amarahu an yastaciina bihi liyajtamica lahu maqaamu iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin eeg inaad wax samayso iyo inaad samaynta dhaafto xirsi iyo dadaal aada la timaadaa maxay ku imanaysaa bimashiiati lah haddaanu ilaahay doonin sidaa ma yeeli karta oo maya haaniya haddaanu ilaahay ku waafajin oo iraadada iyo doonista samaynta waxaa iyo ku dadaalkiisa aanu ilaahay qalbigaaga gelin oo raqba iraada jaazima wa raqba qawiya haddaanu ilaahay kuu yeelin ma suurtowdaa inaad wixii samayso ama aad ku dadaasho abadan marka samaynta iyo dadaalka laftiisa wuxuu ku imanaya bimashiiئaة الlahi wa macuunatihi wa tawfiiqih mar hadday saa tahay oo samaynta wixii ku anfacayay iyo ku dadaalkiisu toona aanu iman karin ilaa ilahay ku waafajiyo waxa uu amray buu yihi rasuulku an yastaciina bihi inuu allah arimi arrimo ay kaga xidhan yihiin inuu kaalmaysto ya cabd baahiyahaaga oo dhami ilaahay bay ku xidhan yihin horta taa yaqiinso qalbigaaga ha gasho wax allaale waxaad u baahan tahay min umuuri اdiini wاdunya ciday kaaga xidhan yihiine kuu haysaa waa allahu subxaanaه wa tacaala ama alkhalqu fahum fuqaraau miluka khalqigu waa baahanayaal adigoo kale ah markaa qalbigaagu yaanu khalqiga ku tacalluqin adoo xagga sababta markaa ictimaadaya oo cuskanaya qalbigaagu ha ku tacaluqo khaaliqa oo ay ka dhigan tahay cabdallah adoo rumaysan in wax allaalo waxaad hesho oo nicmo diineed ama adduunyaa inuu ilaahay yahay ka bixiye wamaa bikum min nicmatin fa min allah se ilaahay uu yidhi haddana inaad makhluuqaadkii ku tacaluqdaa waxay ka dhigan tahay cid baa wax ku siisay xamaal degta kusoo qaaday ama kaariyoone ku sida ciddaas kugu soo dhiibtay fahal min alcaqli an tatacalaqa biاlxamaal wa can ilmucطi اlxaqiiqi miyay caqli tahay iyo wax saxa ciddii dhab ahaan waxaan ku siisay inaad iska ilowdo oo aada ku mashquusho ku tacalluqdo xamaalkii uu kuugu soo dhiibay bani aadamku xataa hadduu wax ku siiyo xamaal buu ka yahi waxa uu ku siiyey wuxuu ku leeyahay soo qaadista uu soo qaaday laakiin almucطi اxaqiiqi waayo allahu subxaanaه wa tacaala markaa quluubteena ilahay subxana wa tacaala aynu ku xidhno walaa tacjaz tacjazanna waa loo akriyey ay laa taksal wey hawahsan walaa tufarid fi اlxirs calى ma yanfacuk hakana gaabin dadaalka ahayd inaad ku dadaasho wixii ku anfacay iyo wa fii طalb اlicaana lafteeda min allah ha ka wahsan hakana gaabin inaad ilaahay kaalmo weydiisato marka cajziga loogama jeedo laysa muraadu bاlcajzi huna cadam اlqudra awood daraha ku dhicin maaha macneedu oo qofku isagu dee awoodda isuma hayo awoodda ilahay baa bixiya awood darana cidna laguma canaanto lihada shekh islam ibnu taymiya wuxuu yihi fi majmuc اfataawa nahaw can اlcajzi wa huwa اlidaacatu wاtafriiط wاtawaani waa qofku tamartii awoodda ilahay uu siiyey inuu dayaco waxayd inuu kaga faidaysto uu kaga faa'idaysan waayo oo uu ka gaabiyo oo uu ka wahsado walaysa almuraadu biاlcajzi fi kalaami الnabiyi salى اllah alيه wasalam maa yadaadu اlqudra cajziga halkan loogama jeedo wixii qudrada ka soo horjeeday alcajzu asal ahaan waa cadam اlqudra aلضacfu waa cadam اlquwa alcajzuna waa cadam اlqudra oo quwada ضacfi baa kasoo horjeeda qudradana cajzi baa kasoo horjeeda lakiin cajzigan kii qudrada kasoo horjeeda loogama jeedo ibn اlqayim raximah اllahu tacala isna wuxuu yihi uma qaala walaa tacjaz faina alcajza yunaafi xirsahu calى ma yanfachu mar hadduu wahsi yimaado iyo gaabin dee xirsi ma jira macnaheedu weeyaan bu ihi wayunaafi isticaanatahu biاllah kaalmaysigii ilaahay iyo cajzigaasi wahsigaasina waa isdiidayaan wاlxariisu calى ma yanfacuhu almustaciinu biاllahi did اlcaajiz qofka ku dadaalaya waxaa nafciga u leh ilahayna kaalmaysanaya alcaajiz oo ah almutakaasil ka wahsanaya ayuu kasoo horjeeda fahada irshaad lahu qabla rujuuci اlmaqduuri ilى ma huwa min acdami asbaabi xusuulihi wahuwa alxirsu caleyh maca alisticaanati biman azimat اlumuuri biyadihi wmasdaruha minhu wamaraduha ilayh oo allah subxana watacaala wa in asaabaka shayn ay mima takrahu fi diinika aw dunyaak falaa taqul low anii facaltu kada lakana kada wakada ha odhan ay falaa taqul low anii facaltu kada wakada lama waqaca almru cala alwajhi aladii waqac ha odhan haddaan sidaa yeeli lahaa arinku hadda sidaa u dhacay uma dhaceen ha odhan waayo mar hadduu dhacay shaygu waxay noo caddaatay sida u dhacay inay tahay siduu ilaahay doonay inuu dhaco siduu ilaahay doonay inuu dhaco mar walbana u dhici lahaa shaygu intaanu dhicin baa asbaabta waxyaabaha lagu dadaalaya waayo lama garanayo siduu u dhici doono oo qadarku waa sir ilaah khalqiga dhexooda ku qarsoon laakiin mar hadduu dhaco maxaa caddaatay sidaa u dhacay inay tahay siduu ilaahay subxana wa tacaala qadaray waxa dhacay ilaahay qadarkiisu ku dhacay axadna mar hadduu sidaa u dhacayna waxaa caddaatay inaanu axadna awood u lahayn inuu qadarka ilaahay baajiyo fama shaء allahu kan wma lam yasha lam yakun wallahu gaalib calى amrih walakina akar naasi laa yaclamuun waa diidmo qofka muslimkaa loo diidayo can اlictiraadi calى اlqadar wa can اljaزc wالtaxasur wالnadm calى ma maضى min aqdaar الlah inuu qadarka ilaahay ictiraadu idhaahdo haddaan sidaa yeelila ama haddaanan sidaas sameeyan arrintu sidaa may noqoteen jazman sidan kaley noqon lahay waa ictiraad cala alqadar sidaasoo kale waxaa loo diidayaa in wixii ilaahay uu qadaray ee dhacay qofku uu ka dabageeyo murugo iyo walbahaar aan waxba u tarahayn mana aha hadalkani nahyan can isticmaali low fi kuli isticmaalaatiha in low la diidayo gebigeedaba in la isticmaalaba aan la ogolayn macnaheedu ma aha ee waxaa markaa hadalkan loo diiday lima fiihi min alictiraadi calى اlqadr aw lima fiihi min اnadm wالtaxasur alى ma calى ma waqaca wamadaa aduu mar haddii aada dadaashay ood asbaabtii la timi ood ilaahay tala saaratay laakiin arrintu sidii aad doonaysay ee ku faraxti gelinaysay si aan ahayn ay u dhacday waxba hadday sidaan aan samayn la samay noqotay waxa waxba isku mashquulin mar walba sidan ayay noqon lahayd faina low taftaxu camal shayطaan waa tacliil linahyi waayo maxaa loo diidayaa in lowda noocaa loo isticmaalo camal faina low ay alati tuqaalu calى jihaة الاctiraadi calى اlqadr aw calى jihaة اlxusni aw الnadb lowda la yidhaahdo iyadoo qadarka markaa laga hor imanayo ama iyadoo markaa wax dhacay laga murugoonayo taftaxu camal shayطaan marka maaha low oo dhan baa camalu shayطaan furta tan waxay u daliilayn aayado qur-aan ay kusoo aroortay isticmaalkeedu iyo axaadiis badan nebi ka sugnaatay marka xukumkana faina low taftaxu camal shayطaan laysa xukma caama walaa muطlaqan xukm caami mid muطlaqa toona maaha waa xukm mutacaliq bxaalati mucayana xaalado gaara buu ku tacaluqa oo xaaladaha low isticmaalkeeda uu la socdo wax markaa shareecadu ay diiday taftaxu camal shayطaan macnaheedu waa maxay ay tulqi fi qalbi اlcabdi mucaaradaة اlqadr wاlxasrata wاlxusn calى ma faat waxay qalbiga addoonka ay ku tuurtaa oo ay gelisaa lowdu qadar la muran iyo ka murugoodbu ka murugoodo wax dhacay waxbaanu ka qaban karin alqaadi ciyaad wuxuu yihi fi ikmaal lmuclim ay tulqii fi lqalbi mucaaradat alqadar wa tushawishu bihi tashwiish shayaan marka waajibku waa maxay wixii ilahay u qadaray markuu dhaco atasliim liamri illah wاridaa bima qadarahu llahu tacala aw isabru caleyh wاlicraadu can ililtifaati limaamada wafaat wuxuu mar hadduu dhacay sidaa u dhacay baa sidii ilaahay uu qadaray mustaqbalka ka hadal oo maadigiisa waxbaa ka daba tegin wasaawisu shayطaan bay arrintaasi ay kugu furaysa ilaa marka dambe uu ku gaadhsiiyo inaad qadarkii marka aada caarido wuxuu yihi alqurطubi fi lmufhim walaa yufham min hada anahu laa yajuusu nطqu bilow muطlaqا inagii nidhi oo faina low taftax camal shayطaan maaha xukm caama muطlaqna maaha waa xukm mutacaliq bxaalaat mucayana marka laga fahmi maayo buu yihi inaanay sideedaba banaanayn low in lagu dhawaaqaba id qad naطqa biha الnabiyu faqala low ani istaqbaltu min amri ma stadbartu lama suqi اlhadi wala jacaltuha cumra nebigu hadalkan muxuu yihi laba tafsiir bay xadiidka shuraax xadiid ay ku leeyihin in la ihahdo rasuulku hada min baabi tamani اlkhayr oo nebigu dee qaarin buu ahaa oo xaj iyo cumro wada socday uu soo exraamtay marka waxaan suurtagal u ahayn hadyina uu soo kaxiyey marka waxaan suurtagal u ahayn intuu cumraysto inuu xalaaloobo waayo dee waxaa uu xalaaloobi karaa uun markuu hadigu gaadho waktigii la qaliyey meeshii lagu qaliyey yowmu naxri marka la gaadho cumradiisuna xajkiisay ku dhex jirta marka nebigu wuxuu leeyahay arrinkaa idhaafay hadda hadduu taagnaan lahaa idhaafiye hadyigama soo kaxeeyeen oo la jacaltuha ah cumra cumraanan ka dhigi waxa weeyaan eh, eh, nusugayga iyo cibaadadayda oo cumro soo xiraaman lahaa marka cumro quran dee markuu soo xiraamto muxuu noqonaya mutamati marka rasuulku wuxuu tamaniyay inuu mutamati ahaan lahaa lianna tamatuca afdal min alqiraan oo culimada markaa tamatuca fadilaysa ee qiraanka iyo ifraadka ka fadilaysa ayaa xadiidka saa u fasiray wuli waa min baabi tamani khayr ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya rasuulku hadalka wuxuu u yihi calayhi الsalaatu wasalaam si uu ugu laab qaboojiyo saxaabadii hadyiga waday oo iyagu markaa dee aan mutamaticiin aan noqon karin siuu kuwaa u laab qaboojiye ayuu rasuulku alayh isalatu salaam hadalkan u yiri ah, waxaanuji cafwan kuwii aan wadin ee tamatucee markay cumraysteen xalaaloobay si uu kuwaa quluubtooda ugu dejiyo waayo fi ljaahiliya lama aqoon cumra fii ashhuri lxaj cumro markaa madax banaan oo inta la sameeye laga xalaaloobo bilaha xajka dhexdooda lama aqoon fi ljaahiliya walihaada ishkaal bay ku keentay saxaabada waa kuwii rasuulka su-aasha weydiinaya kule xadiidku widu soo maray rasuulka ilaahay uma waxa weeyaan minaanu u baxaynaa iyada oo wax naga qoyan yihiin macanaa anagoo mucaamalaad dumar samaynay oo kuwii sidaa lahaa bimacana hadda intaynu xalaalownay dumarkii ay noo banaanaadeen oo kadibna xaj aanu xiraamanay marka ishkaal bay ku furtay cumro mustaqiloo madax banaan oo fi ashhurilxaj lala yimaada marka kuwaasuu rasuulku u laam qaboojinaya u lahaa anigaba hadyigana soo sidiinoo kalea yeeli lahaa haddaan hadigaa soo kaxayn lahayn oo arrintu ay bilowgii taagan tahay cumro quran soo xiraaman lahaa marka arrintaan dhibi inaanay ku jirin buu muujinaya walaakin qul qadar allahu maa shaa facal ee qadar allahu calayhi hada shay fii saabiqi cilmi wax ilahay hore usii oga ilaahay hore usii qoru hore usii doonay marka falaa budda min wuquuci kolleyba u dhici laha mar hadduu dhacay kolleyba u dhici laha lamana baajiyano walaa taruduhu lasbaabu walxiyal shayga maqduurkee dhacay waxay noo caddaatay inuu saasun u dhici lahaa oo marnaba sabab kastoo lala yimaadiyo xeelad kasta oo la sameeyo aanay baajiseen oo ilahay waa facaalu lima yuriid wajhu dilaalat adii xadiid calaa maqsuud ilbaab waa ma fiihi min annahyi can isticmaali low waa nahyiga ku jira falaa taqul low ani facaltu kada wakada oo la nahiye low in la isticmaalo oo loo isticmaalo calى sabiili الاctiraadi calى اlqadr iyadoo qadarka markaa lagu caaridayo aw calى sabiili الnadmi wاlxasra ama iyadoo arintaa qofka waxa ka dhawaajiya ay tahay muruge iyo iyo markaa culays dhibkaa dhacay uu ka dareemay qaala fiihi masaa'il alula tafsiru aayateyni fi ali cimraan labada aayadoodba munaafiqiintay ka hadlayaan hadalkoodaasina wuxuu ahaa ictiraad cala alqadar walihada baa ilaahay subxana watacaala uu ku dhaleeceeyey athaaniyatu annahyu sariix diidmada cad ee la iska can qowli low low in la yidhaahdo idaa asaabaka shayn marka dhibaata ay kugu dhacdo oo loo yidhaahdo cala sabiili اictiraadi cala alqadar aw sharci aw annadam wataxasur wain asaabaka shayun falaa taqul low anii facaltu athaliatu tacliil masala sababeynta masalada la sababeeyey masaladee diidmada dee la diiday lowda isticmaalkeeda oo lagu sabeeyey biana dalika hadalkaasi allow ani facaltu kada wa kada yaftaxu inuu furayo qofka uu ku furayo camal shayطaan oo a dee inuu waswaas iyo murugo un qofku uu ka qaadayo wax kaloo hadalkaasi u taraya ma jiro oo wuxuu u dhacayba wax tilmaamista dadka loo tilmaamo ila kalaam اxasan hadalka wanaagsan walakin qul qadar allahu wama shaa facal hadalka wanaagsana waa kaa waxaa isla markaa hadalka wanaagsan ku jirta alاxtijaaju biاlqadari calى اlmasaa'ib umuurta dhacdaa waa macaaib macaayib iyo masaaib macaayibta waxaa looga jeedaa macaasida iyo wixii amarka ilahay khilaafsanaa kuwa qadar looma deliishan karo in qadarka macaayibta iyo macaasida loo daliishadaa waa dhaqankii ibliis iyo mushrikiinta low shaa allahu ma ashrakna walaa aabaa'una laakiin masaaibta waa loo daliishan karaa qadarka qofka musiibadii ku dhacday de waaba kan nebigu la dhahaba qadar allah wamaa shaa facal ama hada qadar llahi wamaa shaa facal oo qofka tani waxbay u taraysaa waxay u taraysaa laabqaboojin bay unoqonaysaa markay dhibaata kugu dhacdo haddaad qadarkii xusuusato oo bilisaan ilmaqaal aw bilisaan ilxaal aad ku tidhaahdo ilaahay baa qadaray arrinkani mar walba saasuu u dhici lahaa musiibadii dhacday qalbigaa ku mashquuli maayo murugeed ka murugootaana dheeraan mayso tasliya iyo laabqaboojin bay arrintaasi ku noqonaysaa sidaasoo kale qofku waa isku difaaci karaa alاxtijaaj bاlqadar oo arrin musiiba oo dhacday haddii lagu canaanto wuxuu odhan karaa ilahay baa qadaray waana tii nabiy aadam uu kaga dood badiyey nabiy muusa nabiy muusa ayaa sida nebigu inoo sheegay nabiy aadam wuxuu ku yihi adigaa ah, sabab u noqday inaan jannada ka soo baxan anta aladii akhrajtana min aljanna geed iyo waxbaad cuntood jannadii baad naga soo saartay nabiyullahi aadam wuxuu ku yihi waxaad igu canaananaysaa atalumanii calaa amrin qad qadarahu llahu calaya qabla khamsiina alfi sana konton kun oo sanadood ka hor arrin ilaahay ii qadaray miyaad igu canaanaysaa marka nabiyullaahi aadam wuxuu qadarka u xujaystay maaha khaladkii ka dhacay oo cunista geedkii ilaahay u diiday wuxuu hadda qadarka uxujaystay waa wixii lagu canaananayo alkhuruuj min aljanna oo musiiba taasi waa musiibo jannadii laga soo saaray waa musiiba iyadu ka dhalatay ficilkiisa marka musiibadaas ayuu u daliishay alkhaamisatu alamru faritaanka la ysfaray bilxirsi in lagu dadaalo calaa maa shayga yanfacu waxtar kale maca alisticaana iyadoo ay la socoto in ilahayna la kaalmaysanayo wixris calaa maa yanfacuka wastacin billah asaadisatu annahyu nahyiga la yska can diddi daalika arrinkaa ka kasoo horjeeda masalada shanaad ku xusan wahuwa ka kasoo horjeeda alcajzu wey waa wahsiga maxay laga wahsado labada arrimood ee masalada hore ku xusan oo xirsigii laga wahsado dadaalkii wixii nafciga lahaa lagu dadaali lahaa in laga wahsado alisticaana billahi in laga wahsado waa la iska naahiyey walaa tacjazan buri nebigu alayh isalatu wasalaam alcajzu almanhiyu canhuna waa raajicun ilى اlcajzi can اlxirs wa ilى اlcajzi can اlisticaanati billah labadaba wuu noqonayaa wallahu subxana wa tacala aclam slى اllahu alى nabiyina mxamedi wعalى alihi وaصxaabihi aجmaعin